Mm-hmm. calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaal ahli nnaar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alshamaa'il almuxamadiya waa darsigeennii lixiyo tobnaad waxaynu bartan kaga jirnaa baabu ma jaa fi sifati kalaami illahi kalaami rasuuli illahi sal l slam fi shicir nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo gabaygu say isku ahaayeen iyo abyaadda kuwuu soo qaadan jiray iyo wixii la mid ah qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuurin qaala sana cabdurasaaq qaala sana jacfar ibnu sulaymaan qaala ambaana aabit wa haabit albunaani can anasin radi allahu canhu ana nebiy sal ly dakhala waa galay makata maka ayuu galay fii cumrati alqada cumrada laydhaha cumrat lqada wabnu rawaaxata cabdulaahi bnu rawaaxana yamshi waa socdaa بين يدي hortiisa ayuu socdaa وهو يقول yaquulu isagoo leh khalluu bani lkufaari can sabiilihi khalluu fa kullu lkhayri fii rasuulihi marka qaabku innagu keenna u qorayaa sidaa maaha khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyowma nadribkum cala tansiilihi darban yusiilu lhaama can maqiilihi wa yudhilu lkhaliila can khaliilihi halkaa waxaa laga deliishanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa in gabay laga tirinayey kow maka in lagu tirin karo xaramka iyo kacbada dhexdeeda in lagu tirinayo oo halka la dawaafayo gabayga uu ka tirinay waa kacbada weeye cumradan waxa la dhaha cumrat ama cumrat almuqaadaat ama cumrat alqadiya waana isku macna un intuba waa sanadkii lixaad markii nebigiiyo saxaabada laga hor istaagay maka ee reer quraysheed si dulmiya oo tacadiya ah ugu diideen oo bilaa sabab ah ayaa waxa lagu heshiiyey sannadkan laabta aanu caalamka gelinno waa nagaa celinayoo sharaftiiyo karaamada aanu soo ceshanno oo suuqa ha noo gasho maxamed iyo ciidankiisu waa la celiye naga noqdo sannadka sannadka dambe soo cumraysta saddex habeen baad joogaysaan hubkaad siinaysaan waa hubka ninka socotada ah wax ka badan ma seenaysaan sidii baa laysku ogaa nebiguna hub dhammaystiran buu qaatay intii laysku ogaa ma yeelin xaramka meel ku dhow maka ayuu hubkii siyaadadahaa dhigay ragna uu kaga tegey wuxuu ku galay silaaxu raakib waxa laydhaha silaaxu raakib waxa weeye waa seefta iyo gaashaanka iyo hal waran wixii kaloo dhan dibadduu kaga tegey hadday wax isbedelaan ciidanku inay soo ordaan ay qaataan hubkooda haddaana waxba isbedelinna inay sidaa ku dhammaato maalinka uu nebigu markaa dawaafayo ayaa cabdullahi bnu rawaaxa uu gabaygan akhriyaya waxaa ka horreeyey nimanku dacaayad bay sii sameeyeen waxay idhaahdeen nimanka soo socdaay waa niman kanaacadii madiina dishay oo aan noolayn oo diirkooda iyo dubkooda isku dhegayoo rag meeshaa kaama xigo dabeetana waxay soo taagan yihiin meel yaroo buuroo laydha kacaan bay soo taagan yihin nebigu wuxuu yidhi afarta giftiin ee kacbada labada ka qarsoonna wuxuu yidhi lugeeya labadaa iyaga u muuqdana orda buu yidhi garbahana muujiyo garabka muujiyo jeeniqaarta markaa raggii cuduudda saa wadalo cuduuddu kuusan tahay adhe war waxaa nagu ahriyaysan maxay ahayd saninkala nimanka waa niman la'aadoo bakhti iyo baaba'ay aan noolayn weliba asxaabtu waxay yidhaahdeen haddaan nebiga asxaabta u tudhayn afartaba wareegu odhan la iyagu u tudhayey markaasuu gabaygan ku tuuraya khalluu banneeya markaa yamshi bayna yaday yamshi baa idiin qoran sooma maha ya yunshidu ma kutubta qaar baa yunshidu qoraya yunshidu waa uu ku luuqaynayay bayna yaday hortiisu ku luuqaynayay iyaduna waa macno sax ah yamshina waa sax yunshiduna waa sax macno kutubta qaar qorayaan baan sax ahayn oo ah yunshiu yunshiu waa curinay marka mu curinin horu u curiyey marka waa yamshi ama yunshidu khalluu banneeya banilkufaari yaa banilkufaar kuway gaaladu dhaleenoo e, u banneeya can sabiilii nebiga jidka u banneeya waddada u banneeya hor istaagina al alyowma maanta nadribkum waan idin garaacaynaa calaa tansiilihi qur-aanka soo dejintiisaan idinku garaacaynaa qur-aanku suu u meel maro wadadiisaa taagantiin u banneeya waddada qur-aanka waddada nebiga u banneeya darban garaac baanu garaacaynaa garaacaasoo yuusiilu dhaqaajiya alhaama madaxa ka dhaqaajiya can maqiilihi bartu ku yaalay ee uu ku nasanayay bimacnaa luquntaanu idin dhaafinayna ila madaxu halkuu ku yaallaa dee luquntuu ku yaallaa darban baanu idin garaaci yuziilu dhaqaajinaya alhaama madaxa can maqiilihi bartiisii ku yaalay ka dhaqaajinaya wayudhilu darbi ilowsiinaya alkhaliila saaxiibka can khaliilihi markaad garaac iyo dagaal iyo dhib baan idinku hayn doonnaa fa qaala lahu cumar baa ku yidhi yabna rawaaxa ina rawaaxow bayna yaday rasuulillahi sal ly salam ma rasuulka ilaahay hortiisa iyo wa fii xarami illaahi xaramkii ilaahay ayaa taquulu shicra gabay ku akhriyaysaa waryaaha cabdulaahi rawaaxow nebiga hortiisa iyo xaramkii ayaad gabay ku akhriyaysaa faqaala nebiyu sal ly slam nebigu wuxuu hi halli canhu yaa cumar cumarow iska daa faraha ka qaad halli canhu sii daa falahiya abyaadani iyada ayaa asracu uga dheerayn badan fiihim gaalada min nadxi nabli leeb lagu askeeyo leeb lagu shubo annabl waa ismu jinsi leebab dabada loo qabto oo lagu garaaco ereyadana kaga daranay daa buuri markaa nebigu wuxuu oggolaaday wixii la odhan jiray addicaaya aliclaamiya beriga idaacadaha iyo telefishinadii iyo waxaas waxay ahaayeen ninkan gabyaaga ah markaa gabyaagu markuu ummad u hadlo macnaha kuwa kale hadday waayaan cid u jawaabtaa niman jabay noqonayaan markaa nebigu wuxuu ogolaaday xaramkii inuu ku akhriyo gaaladii ku akhriyo nebiga hortiisa ku akhriyo aad buu abyaadiisana u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qala xadaana cali bni xujrin qaala amba'ana shariikun can simaak ibni xarbin can jaabir ibni samra qaala jaalasu waan la fadhiistay rasuulallaahi sal ly slam baan la fadhiistay akara min mi'ati mara boqol jeer wax ka badan baa nebiga la fadhiistay wa kaana asxaabuhu asxaabtiisu waxay ahaayeen yatanaashaduuna qaar ku luuqeeya ashicra gabaygay ku luuqayn jireen wayatadaakaruuna waxay isxasuusin jireen ashyaa'a arrimo min amri aljaahiliya gaalnimadii arrimihii dhacay wax ka miday isxasuusin jireen walxaal huwa nebiguna saakitun aamunsan yahay wa rubbamaa marmar iyo dhif waxa dhacaysay tabasama macahum inuu la dhoolacaddeeyo oo markay qoslaan oo kale dhoolacaddayn ku darsado jaabir ibnu samura arrimo badan buu inoo sheegay qodobka cajiibka layaabkale waxa weeye ee fadliga ilaahaya ah. nebiga waxaa la fadhiistay wax boqol jeer ka badan fadiilo khayr caadiya wey inaguna aynaan midh baad sheegaysaaye haabkeedna aanay haynin isagu wuxuu leeyihi waxaan la fadhiistay oon goobjoog ka ahaa intaan xisaabiyey boqol wax ka badan waa fadli ilaahay waxuu ka sheekeeyey asxaabtiisu markay ag fadhiyaan waxaa laga dadka qaar inay u fikiraan nebiga marka lala fadhiyo in aakhira uun laga hadlaayo janno iyo naaruun laga hadlaayo diinuun laysweydiinayo saa ma ahayn dee noloshu intaasoo keliya noqoto waaba lagu daali way ka hadlayaan aakhiro janna iyo naar way ka hadlayaan diin waa ka hadlayaan laakiin intaasun kama hadlayaane nolosha caadigana way ka hadlayaan gabayay tirinayaan taariikho horey ka wada hadlayaan dhacdooyin bay isweydiinayaan wixii aan dembi ahayn intaa nebigu aamusay calayh salaatu wasalaam waa la socdaa hadday dembi oo taraaraanubuu qabanaya laakiin nebi baa la fadhidaane mowduuca ka hadlina innaga inagu dhacdaa marmar marmasaaj baa joogtaan ha soo hadal qaadina arrimaha culimaa la fadhidaane aakhiruun ka hadla waxa weeyaan aakhira waa laga hadlaya adduunyadana waa laga hadlaya wa annahu huwa adxaka wa abka marka dadka laga waaninayo taynu ka waaninana waxa weeye istiqraaqa inaguna dhinacan adduunyadan u dhacnay gebiga maanta siyaasad iyo dollar iyo colaad iyo nabad iyo nolol adduunyo keliun baa laga hadlaya kan kalena wuxuu ku leeyay aakhira uun ka hadal dariiqadii salafku saa ma ahayn waa laisku dhex wadayaa laakiin marka adduunya laga hadlayo shicir iyo gabay iyo taariikh la taraari maayo la dembaabi maayo cid lagu tiigaali maaye si mundabid oo diin leh oo sharci leh oo amar leh ayaa looga hadlaya nebiguna wuxuu u dhex fadhiyaa wax kale maaha waa ogolaan uu ogol yahay waa taqhriir say u hadlayaan buu ogol ogolyahay hadday qaldamaanna waa qabanaya mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha intuu qabtay maalin baa gabadh yar baa gabyaysay kabeeg waxay ku soo dartay wa fiina rasuuluullaahi yaclamu maa fi hadin waxaa nala jooga rasuul ilaahay oo waxa berri dhacya og sui ilaahay umbaa og wixii berri dhacaye ukaadi uu ka qabtay mar kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dhintay saxaabi uu jeclaa oo ladhaa cusmaan madcuun islaam baa waxay tidhi umu saa'ib layidhaa tuuba lahu cuhuru min casaafiir janna alla muxuu faa'iidey wuxuu noqonayaa shimbir shimbiraha jannada ka mid ah eyaa umsaaibey yaa koogeysay buuri anigoo nebi ilaahaya ayaan garanay halkaa ku dambayn doono haddaba afkay qabsatay yaa rasuul allah haddii cusmaan la jannayn waayo oo yaa la jannaynaya wuxuu kumaan odhan la jannayn maayo laakiin badaanad lahayn baad gashay jannada ilaahay baa leh cidduu gelinayana ilaahay baa yaqaana baddaa ha gelinaya ad waxaa wanaag baan ku tuhmaynaa marka nebigu waa qaban jiray ficl iyo qowlba wixii qaldan marmarna waa dhoolla caddaynayay marka in taariikha hore laga hadalhaya iyo in dhacdooyin la hadalhaya ceeb maaha haddaan cidna lagu tacadiyaynin qaala xadaana cali bni xujrin qaala anba'ana shariik can cabdilmalik bni cumayr can abi salama can abi hurayrata radi allahu canhu can nebi sal slam qaala waxau idhi ashcaru kalimatin kelmadda ugu aftahansan ee takallamat biha alcarab carabi ay ku hadashay kalimatu labiid watanushalay soo marin labiid ibnu rabiicat alcaamiri alaa kullu shayin maa khala allaha baailu beydkii muu soo wada qaadane shadrigii horuu soo qaatay alaa hooyaay kullu shayin shay kasta oo maa khala allaaha ilaahay ka soo hadhay baatilu wax tagaayo suulaya ilaahay mooyaane wax hadhayaay ma jiro waa shadriga dambe wa kullu naciimin laa maxaalata saa'ilu siduu u jeeday haddii loo qaato iyana waa sax kullu naciimin nimcada adduunka taallaala iyana waa suulaysa haddii loo jeeday isagu saasuu u jeeday laakiin haddii cumuumka la qaato lafdiga kullu naciim baatil bay noqonaysaa waayo nicmada jannadu ma baaba'ayso halkaana waxaa laga qaataa gabyaaga in la qiimeeyo oo gebigiisa la tafatiro dadkii horena cajiib bay ku ahaayeen cabdulahi bni cabbaas ayaa waxa u yimi isagoo toddobaatan jir dhaafay nin yaroo la yidhaahdo cabdulahi bni abi rabiica oo gabaygabay iyo dumar dumarka iyo jacayljacaylkii wax ka warrami jiro aan gabaygiisa la jeclayn ayaa u yimi toddobaatan beyt buu ku akhriyey markuu dhammeeyey ayuu ku yidhi cabdillahi bn cabbaas oo beydkii noocaayo nooca ahaa wuu kaa qaldanaayay masaysaa tilaadid ui oo tahay cabdillahi bn cabbaasow siduu toddobaatan ma wan hal marna wuu ku akhriyey hal marna wuu ku akhriyey deeta wuu soo dareeriyey xagga horuu ka soo qabtay ilaa iyo marka dadku saasay waa la qiimayn jiray ninka gabiya gabaygiisu hadduu qaldan yahayna waa la tilmaamaya hadduu wanaagsan yahayna waa bal niman dhan shucara ah oo gabiya ah ayaa waxay u soo wafdiyeen cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis oo imaam weyna oo caalima oo ummadda qabsaday ayay doonayaan wax ka doonayaan dabeetna waa joojiye wuxuu ku yidhi maya mar alla markii ay halkaas soo tubeen ayaa waxa u yimi ninkii la taliyayiisa wuxuu ku yidhi nimankii gabyaagiiba halkan tuban wuxuuna waa idaacado hadday idaacaddaasi kugu istaaranto inaad iska aamusaan jeclahay wuxuu idhi yaa jooga hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel baa jooga ha igada waa kii lahaa saiyo saiyo sayidhiye kaas khayr male hebel kalaa jooga isna waa kii noocayo noocaa yidhio khayr male igada farasaq baa jooga isna waa kii lahaa fa yurja am qatiilun nuxaadiruh kaasina waa faasiq xune igada yaa soo hadhay jariir kaasaa loogu qaatay kaas soo daa kiibaa u galay deeta u galay buu ku yidhi waryaa maqlaysaa jariirow maalkii waan eegay ilaahay bixinayayoo waan kuu waayay kii fuqarada kuma jirtid kii kalena kuma jirtid kaana kuma jirtid wax alla wixii maalkii qaabkii loo qaybinaya kuma jirtid laakiin anigaa ku siinaya kun aan leeyay kii ummadda islaamka waxba kaagama hayo balkaasuna isii wii musaafir baabaan ahay halkaa musaafirka miyaad ka eeginba qabyagro wada hadal midhan xagga musaafirka miyaad ka eegin socotaan ahay ibnu sabiil marka kunkiibu ka qaatay nimankii u baxay maxaad haysaan suu yidhi ra'aytuhu yamnacu shucaraa wa yucdi alfuqaraa wa innii canhu la raadin waxaan soo arkay nin fuqaradana dherginaya aftahankii iyo nimankii afmiishaarkila eryaya aniguna raalli baan ka ahay sugabay ra'aytu ruqa shaytaani laa tastafisuhu waqad kaana shaytaani min aljinni raaqiya ninkaan arkay nin gabay iyo waxaasi kicinayaan maaha wallaahi shayddaankayguna mid dadka aad u kiciyuu laakiin kan sayax ka guri maynee ina kala kaxeeya marka dadka gabyaaga xilligaa jooga waa la qiimeeyaa inagii shalay maraynay waxaan baraarujinayaa shalay markaynu gabayga maraynay aayadda axadul ikhwa ayaa i baraarujiyey in baan ka booday markii laga warramaya washucaraau yatabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati wadakaruu allaha kaiiran wantasaruu min bacdi ma dulimuu wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun wadakaruu allaha kaiiran baan ka booday raggana hor fadhiyaanoo wada xufaad waxay igu daawanayeen baan garan waaye ya marka ay baraarujisa waa muhiim waayo qofka inu darsiga ku jiro waa yar mashquul almuhim waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh nimankii jaahiliyadii odayaashii gabyayey midh ka soo qaatay midhkaas muxuu tilmaamayaa waa tusaale wixii dambow hadaad gabyaysaan wax xaqiiqo oo dhaba ya sidaa u gobya innaga laakiin xaqiiqadii waa loogu taaglaaya gabagii waa anigii ka tegey baryaha maan tirin saaku saa tirinay waa been cad weeye haddaan sidaa idhaahdo badweyntaan macaanaya waa caynkan ya marka waxaasoo dhan waa qalad ararta hadduu araranayo wax jiraha ku ararto laakiin wax been oo cadood iska arkayso yaa waxa weeyaan sax maaha qال xdثna أحمد بن منيع qال sنa مروان بن معاaوية عن عبد الله بن عبدالرحمن الطائفي عن cمر بن شhريد عن أبيه شhريد qaala wuxuuhi kuntu waxaan ahaa ridfa rasuulilahi sal slam rasuulka mid ku fangashan baan ahaa fa anshadtu waxaan u tiriyey mi'ata qaafiya waxaan u tiriyey boqol beyt min qowli umayata ibni abisaltin athaqafi kullamaa anshadtu markaan u tiriyo beytan beyt markaan u tiriyo qaala liya nabiyu sal sl nebigu haye sii wad hiihi haye ka waynu yar taxriifnimaan sidhi ila hiihi haye waa shad kelimay isku dhow yihin anshatu ilaa aanu tiriyey mi'atan boqol yacni baytan faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi in kaada wuxuu qarka u saarnaa la yuslimu inuu hogaansamo inuu islaamo nin gaala oo laakiin gabayo fiican lahaa ayaa ninkan wuxuu ka hayay gabayo badan waana dadkeenu si ahaan jireen bay qoladaasna ahaayeenoo ninku ha gabye ee dadka wada hor joogo dhan baa xaafidinoo xifdiyaya gabaybuu tirinaya cidi qori mayso wuu ka dhegaysanaya hebel hebel gaarsi haddaad dhaqaaqdo wuu dhaqaajinaya halkii buu tegayaa sidii buu u marinaya iyaguna caynkii bay haayeen nebiga wuxuu u tirinaya uu daba socdaa waa safar baa lagu jiraa wuxuu hal bayd buu u tiriyey nabig wuxuu dha hiihi soo wad bayd kale u tiriya hiihi soo wad boqol bayd baan u tiriyey boqolkii markay dhammaadeen muxuu yidhi in kaada la yuslim oo ninku islaamnimo show qarkaabuu saarnaa mu islaamin laakiin islaamo ayuu ku dhowaaday qaala xadaana ismaaciil ibnu musa alfasaariyu wacaliy bni xujrin walmacna waaxidun qaala waxay idhahdeen amba'ana cabdiraxmaan ibn abi zinaad can hishaam bni curwa an abiihi can caaishata radi allahu anha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu aha rasuul lahi sal ly slam rasuulka ilaahay yadacu mid u dhiga lixasaan ibni haabitin mimbaran mimbar baa loo dhigi jiray filmasjid masaajidka yaquumu calayhi uu ku dul yufaakhiru waa ku faanaya can rasulilah sal slam rasuulka ilaahi diintiisa ayuu ku aw qaalad waxay tihi yunaafixu waa difaacaya naafaxa yunaafiu munaafaca wa daafaca yudaaficu mudaafaca can rasulilah sal slam wa yaquulu rasuul wuxuu jiray ina allaha ilaahay tacaala koreeye yu'ayidu waa ayidaa xasaana xasaan wuxuu ku ayidaa biruuxi lqudsi ruuxulqudus jibriil buu ku ayidaa maa yunaaficu intuu difaacayo aw yufaakhiru ku faanayo can rasuulilahi sal slam rasuulka ilahay ku faanaayo xasaan ibnu haabit waa ninkii ugu carab dheeraa ee nebiga salawaatu rabbi wasalam ale difaaci jiray maalintuu bilaabayeyna wuxuu yidhi rasuul allow intuu carabkiisaa lulay walee kaasaa nimankaa kaga shaqayn doonaaye laakiin waxaad i bartaa nasabkaagu halkuu kaga jiro aan kaa leexiye xabadde ya ila haddii kale haddaan isku qaado quraysh adiguna waan kugu darayaa deeta wuxuuhi abubakar baa ku baraya markuu abubakar bari buu yidhi walee sida tinta looga tuuro cajiinka ayaan kaaga qaadi doonaa dabeetna nimankaa igudda aniga aad buu gabaygiisu u dhibi jiray nimankaa weliba mimbar baa loo samayn jiray masaajidka dhexdiisa markaasuu odhan jiray in allaha la yu'ayidu xasaana biruuxi lqudsi jibriil baa lagu ayiday mar kale wuxuu lahaa nimanka gabay uhjuhum wa jibriilu macag nimanka weerar jibriil baa kula jire marka jibriil baa toosinayo ereyada qaar u dhiibayo oo waka sidaa ogeed qurey markay carabtu yimaadaan caamul wufuud sanadkii sagaalaad ee wufuudda la odhan jiray qabiil kasta markuu imanayo ee islaamayo wuxuu wataa gabyaa reerka tilmaama iyo qiimihiisa iyo taariikhdiisa wuxuu wataa nin aftahana oo khadiib laydhaa oo isna reerka tilmaamaya marka gebyaagoodu faano faano faano ya balaqna samaa juudan wamajdan wasudada wainaa lanarjuu fowqa dalika madhara ay gabayadooda ahriyaan ayuumba xasaan kaca deetana khalaas wixii ba cidlay noqotaa aftahankooda kaca wuu hadlaa waxa kaca haabit ibnu qays ibnu shamaas waxay odhan jireen shaaciruhu ashcaru min shaacirina oo gebyaagiisu keenna cidluu fadhiisiiye wa khatiibuhu akhdabu min khatiibina markaasay islaamaan ninka afhayeenkiisuna afhayeenkeenna cidlou fadhiisiiye nebiguna intuu soo dhoweeyo oo sooriyeeyo markay tegayaanna wuu dardaari jiray hadiyadu canna waa jiray bal markuu dhimanayay dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa wufuudda idiin timaadda sagootiya oo wafdiga waa la sagootiyaaye si wacanuu anbabixiya markaa wuxuu ahaa xasaan shucaradii layaabka lahaa ee diinta ugu gargaaray carabkiisa ayuu ahaa qala xadaana ismaaciil bnu muusa cali bni xujrin qaala xadaana ibn abi zinaad can abihi can curwata can caaisha can nabiyi milahu xadiiskaa la mid ah baabu ma jaa fi kalaami rasuuli lahi sal slam fi samar kanna wuxuu u baabiya wixii ku yimi rasuulka ilaahay hadalkiisa fi samari cawaystinka marka la cawaynayo nebigu waa cawayn jiray yuusan la cawaynayaa makhaayad ku cawayn maayo telefishan ku cawayn champion league ku caweyn maayo ya eh, filim ku cawayn maayo wuxuu la cawaynaya waa xaaskiisa waa xilliyada la ogol yahay soo jeedka xaaska in loo sheekaynayo martida in loo sheekaynayo iyo in cilmi lagu soo jeedo cilmi la ahriyayo waa saddexaa keliya bal b b sida iyo jasiire iyo facebooka iyo layfan sag dhexgelayay waxaas meeshay soo galaan ha loo kitaab furo waaba haddii kitaab loo haye kitaab looma haye nebigu waa nahiye nahaa can alnawmi qabla alcishaa walxadiii bacdah nebigu wuxuu diiday salaadda cishaa ka hor in la seexdo lula kastoo ku haysta jamciyuu kaa tegine soo jeed marka la tukadana in lasii joogjoogo haddaan sababi jirin lama ogola diintu ma ogola haddaynu ka dayn weynana sidaa carabaha arkay waa la soo jeeda habeenkii gaar ahaan xilligan iskuullada fasaxayiin labada habeen baa la iscasuumaayey kowda iyoba reeruhu isu wareegaan maalintii o dhanna waa la hurdaa marka waa noloshii qariibantay wey markaa nebigu soo jeeday xaaskiisuayaa u sheekaynaya ama u sheekaynay laba xadiis buu ku keeni doonaa xadiis waa inoo dambeeya waa dheer yahay xadiiska hore ayaanu ka horraynaynaa waa xadiis daciifa mujaalibn saciid baa ku jira qal xadana xasan bn صbax albazaar qala sana abu nadr qala sana abu caqiilin aaqafi cabdulahi bn caqiil can mujaalib bn saciid mujahal ibn saciid weeye ninka daciifiya xadiiska can ishacbiyi can masruuq can caaisha qaalad waxay tihi xadaa waa xadiiay rasuul lahi sal l slam daata leylatin habeen buu xadiiay nisaa'uhu dumarkiisu u xadiiay xadiian sheeko ayuu uga sheekeeyey markuu sheekadii dhammeeyey faqaalad waxay tidhi imra'atun baa tidhi minhunna dumarkii ka mid ahayd kaana alxadiia xadiiskaaga waxaad mooddaa xadiisu khuraafatin ninkii khuraafa jiray warkiisaad mooddaa faqaala nebigu wuxuu yidhi atadruuna maa khuraafa horta khuraafa ma taqaaneen inna khuraafata khuraafa kaana rajulan nin buu ahaa min cudra qabiilka cudra laydhaa ee ree yamaneeda ayuu ka mid ahaa horta ninku khuraafa waa nin wey waa khuraafaad umaa tidahdaan iyagoo war khuraafaadee khuraafa nin buu ahaa buu idhi min bani cudra ree yamaneed oo qabiilkaas ah asarathu waxaa qabsatay famakaa fiihim waa la joogay dahran muddo dheer uma raduuhu waa u soo celiyeen ila linsi insiga u soo celiyeen fa kaana yuxadiu wuxuu u sheekayn jiray dadka bima ra'aa fiihim wuxuu arkay oo min alacajibi cajaa'iba ayuu ka warrami jiray faqaala naasu dadku markaa waxay dhahdeen xadiiu khuraafa khuraafaadku halkuu ka yimi waa ninkan wuxuu ka sheekaynayaa wax la yaab leh sidii kii bbc ka bixi jiray kii oo kale na reer carigaabo jiray jinbaa guursaday ayaa balaayo ka sheekayn jirayoo b waa ka helisanbaan falaya internetka wuxuu markay dhashay waxay igu darreey adinka way foolanaysaa eh, deetana aan tegey dhakhtarkii kii yaraa soo dhacaaba kabuu xidhayo waa cararayaa buur koob iyo labaatan bay mid kasta macalabiskiisii macalkabihiisii waxaa markuu ka sheekeeyo ee dadku yaabaan waxaan uu soo arkay isagu iyagu laakiin may arag deetana ayay yidhahdeen xadiisu khuraafa marka xadiiku ma asixin oo waa daciif qaar waxay baciisadeen sheekada nebiga dumarka nebigu ma odhan karaan waa xadiis khuraafa marka xagga matnigana waa ka daciif xagga eh, sanadkana waa ka daciif xadiiska ku xigaayi waa xadiis umu zarcin waa xadiis cajiib ah, waa xadiis layaab leh waa xadiis wakhti badan naga qaadi doona laakiin macnayaal badan leh xadiis umu zarcin nebigaa loo warinaya waa war dumar caaisha u warramaysa nebiguna waa ka guraya warka dheer ay arki doontaan nebigu waa ka guraya caaisha u warramaysa hayiyadaasoo haya marka ugu dambaysuunbuu eri ku darsan doonaayo gebagabada ayuunbuu yar xagga damba kaga lifaaqaya waa xadiis cajiiboo dumarkaa sheekaynaya raggooday qiimaynayaan ilahu anayna qiimaynin soma way qiimeeyeen qoladanoo meel baas bay kala dhaceen ibnusirci waa gabadha ugu dambaysa koob iyo tobnaad kutubbaa laga qoray xadiika alqaadi ciyaad buqyat raid fima fi xadiii umusarci min alfawaid sheekha la ydhahda ibnu xajarna fatxubaarigu si cajiibo ku sharxay marka waa xadiis aa ah, kartaan kutubo laga helaya innaguna soo gaagaabinaynaa maxaa yeelay xagga luqadana waa ku qani dumarkan waxaan dumar aftahana gabadh wal waxay isticmaalaysaa edeeyo halisa ood qaamuus u baahanayso ay adeegsanaysa dumarkan inay yamana ahayn baa loo badinayaa qoladana waxay leeyiin quraysh bay ahaayeen aduu cidday yihiin iyo magacyadooda xadiiska magacyadooda tirinayana waa daciif magacyadooda la garan maayo laakiin hadalladii yidhahdeen baa la hayaa qala xadaana cali bni xujrin qaala ahbarana ciisa bnu yuunus qaala hishaam ibni curwa can akhiihi cabdillahi bni curwa can caaisha qaalad waxay tidhi jalasad waxaa fadhiistay ixdaa casharata koob iyo toban dumaraa fadhiistay fatacaahadna ballan bay kala galeen watacaaqadna heshiis bay kala saxeexdeen allaa yaktumna inaanay qarinin min ahbaari aswaajihinna wararka raggooda shay-an waxbaba qarinin kitaab may lahayne waxay isku dhaarsadeen oo isku ballan galeen raggeenna ayaynu ka warramaynaa wax wanaagsan iyo waxun xabad inaan loo qarinin baysteyn inaan lagaga tegin ayaa lagu heshiiyey markaasay bilaabayaan faqaalad waxay tidhi qaalat iluulaa tii koowaad baa tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin waa hilib awr oo qathin weyd ah waa hilib neef geelo awra oo haddana weyd ah calaa ra'si jabal oo buur madaxeed saaran buurtaasoo wacrin aad u dheer ayuu saaran yihi laa sahlun buurtu mid sahlan maaha oo fa yurtaqaa la fanto walaa samiinun hilibkuna mid shilis maaha oo fa yuntaqal deetan la soo qaato oo inta layskuru hawlo buurtaa deetana la soo qaato ninkaa way baabah bay kaga dhigtay waxay tidhi horta waa hilib geel bay tidhi waana awr hashayabaa la qaatay iyo ka dhufaankaaye awr baarqaba hilib adag buu leey waana hilib weyda haddana isagoo hilib awroo haddana weyda ayuu haddana buurdhakade saaran yihi markaasay buurtuna hadana adag tahay hadduu hilibku shislaan laha waaba laysku talageli laha buurtaasaa laisku qaadi laha hadduu weyd ha ahaadee meel yaroo dhow joogana waa layska soo qaadan laha bimacnaa waxay leedahay waanu akhlaaq adagii macno badanna ma laha marka kaygaasi waa ziro bay halkaasay dhigtay waa tii koobaad qaalat aaniya tii labaad waxay tidhi zawjii ninkayga laa abuu khabarah laa abuu ayaa ii qornaan jirtay laakin laa uhiiru buu kan ii qoraya waa riwaayad kala laga yaaba muxuu idiin qoray laa abuu kaygu wuxuu qoray laa uiiru waana isku macne ahaara yuhiiru ihaaratan baha yabuu bahan laa abuu ma faafinayo khabarahu warkiisa faafin maayo oo waayo innii anigu ahaafu waxaan ka baqanayaa anlaa adara inaan joojinba waayo inkaartiisa iyo dhibkiisa iyo xumaantiisa waa kitaab hadduu furmo inaga dhammaan maaye halkaasaan ku daynaya in adkurhu haddaan sheego adkur waan sheegi ujarahu wa bujarahu ujarahu ujartu waxaa la ydhahdaa xididada kuwa yaryar wa bujarahu iyo kuwa waaweyn ceebtiisa ta waaweyn iyo ta yaryarba u qaban doonaa marka halkaasaan ku xoleeye saa ku fahmaydiku ninkaa warkiisu furfur ma laha haddaan furfuro gabalkaa inooga dhacayati tii horeba tanaa ka daran in adkurhu hadaan <laughs> sheego adkuru waan sheegi ujarahu wa bujara ta saddexaad waxay tidhi zawjii ninkaygu alcashanaqu waa mid dheer dheer bilaa faa'iide ah alcashanaq qofka maalayacniga iska dheeraadayu ayaa cashanaq la odhanaya alcashanaq waa iska dheeriye wuxuu la dheeriye lama hayo maxay tidhi in antiq haddaan hadlo oon arrimahayga ka hadlo uallaq waa lay furaya wain askut haddaan aamusana ucallaq waa laalaadayaa gabadhna ma ihi nin la'aanna ma ihi waan iska laalaada meesha haddaan hadlo muxuu yidhi ninkiina xaggaa dheere haddaan hadlana waafku salax kudhegii noocii baa u dhegtay hadalka marka waxay tidhi horta kani waa mid iska dheero aan faa'iida la dheerayn waxaan ku jiraa uun dhibaato reerkayga iyo carruurtayda iska haysta mooyaane haddaan hadlon reerka saga laga daayo utallaq waa lay furayaa ii darantaas meelahaasaan afka ku seenaya carruurtoo dee waa ii daran askut haddaan aamusana ucallaq saasaan u laalaadayaayo gabadh nin lana maihi gabadh bannaan joogtana maihiye saasaan isaga laalaadayo halkaasaan joogaya iyana waa tii saddexaad xagga imxerada laga bilaabay sooma waay qaalat araabica tii afraad waxay tidhi tii ugu horraysa waa xamaantay waatan ninkaygu ka leyli tihaama habeenka tihaama waa tihaama waa taa'if iyo meelaha dhul sidan hargeyso kale oo dhexdhexaadoo kaad ah way sii caddaysay laa xarun kulayl ma leh walaa qarrun qabowna ma leh intaaswalaa makhaafa cabsi ma leh walaa sa'aama daal ma leh ne akhlaaq badan oo dhexdhexaada oo aan laga xiisagoynayn oo aan laga cabsanayn oo af xumayn oo gacan xumayn waa ammaantay iyadu ka leyli tihaama bay tiri habeen kaad ah kulaylna ma leh qabowna ma leh laa xarun walaa qarrun ama laa qurrun labada waa la sameeya walaa cabsi ma walaa sacaama daallamale lagama daalo waa ninaan laga xiisagoynayn oo akhlaaq badan taasina waa ammaanto waa tii afraad qaalat alkhaamisa tii shanaad waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu soo galo guriga faahida waa islaabaya oo seexanaya wa in kharaja hadduu baxo asida waa gurxamaya sidii libaaxa ayuu u gurxamaya waa nin libaaxa walaa yas'alu ma waraysto camaa cahida wixii uu guriga keenay ma waraysto culimmadu qaybtaa hore in dakhala fahida qalo waxay leeyihiin waxay ku sheegtay hafla waa ninaan waxba ogaynoo laga dul shaqaysan karoo laakiin waxaa ka fiican in la yidhahdo maya ninkani waa nin mutakaafila oo dabaalkan la yidhahdo fahadka waa harmacadka hurdaysaa badan nin wax baadhbaadha maaha oo mafiiqdii aan kuu soo iibiyey iyo saliiddii aan keenay horta dircaagii xaguu ku yaa kaa qaatay dahabkii iyo nin wax faaqido oo qorqodaha maahee waxa weeyaan guriga hadduu soo galo dantiisu ka raacanaya oo iska seexanaya in kharaja asid bannaanka waa libaax bannaanka markuu u baxo nin xaggiisa leega ma walaa yas'alu camaa cahid wixii guriga yaallaba weydiiyo oo nin farhfadhaya oo faaqidaya oo qorqada'a maahee waa ninkaa sharafta badane gudahana habiga ku ah bannaankana libaaxa kaa wey taasna waa ammaanta waxay tidhi laba akhlaaqadoo fiican ay ku ammaantay waayo ninku guriga waa inuu carruur ka ahaado bannaankana waa inuu dhin ragga ka ahaado ninbaa bannaankii maalayacni ka ahaanaya halkana wuu ka hanqarhayaa oo soo galo waa la kala yaacaya sax maaha dabeecad wanaagsan maaha marka taasna waa ammaanto waa tii shanaad qaalat asaadisa tii lixaad baa tidhi zawjii ninkaygu in akala hadduu cuno laffa waa isku wada daraa allo wixii meesha yaalla waa isku wada daraa khalaas halkaasaa ugu dambaysa bayby wain shariba hadduu cabbana ishtafa waa heensadaa waa laacaa xabad kama tago hambada maba yaqaan wain idajaca hadduu jiifsadana iltafa waa isduuduubaa dumar iyo xaaladood dankama gale intuu go'iisa duuduubto ayuu halkaa khadka ka baxa walaa yuuliju ma geliyo alkafa gacanta ma soo geliyo go'ayga liyaclama suu u ogaado albasa murugadayda nin waraysto oo xaaladan ku noolay ma xanuunsanaya ma caafimaad qabaa ma bukaa nooceen ma faraxsanay ma murugaysanahay markuu wixiisii heensaday goyiisiina isku laalaabay cid alle cid nool adduunka iyo aakhiro hee <laughs> kaana hawaday kala baxday in akala lafa wax alla waxa yaallu isu geeyaan waa hunguriweynaan waa soomaalida caayi jirtay wa in shariba shtafa hadduu cabbana waa heensanaya wixii waxba ka tegi maayo wa in idajaca altafa hadduu jiifsadana cid kale gogasho waxba kama siiyee keligii baa isduuduubaya walaa yuuliju lkafa liyaclama albasa walaa yuuliju lkafa gacanta ma soo geliyo go'ayga liyaclama suu ogaada albasa murugada oo nin xaal ogo i waraysanayo oo wax iga ogba ma aha ninkan waxaa lagu sheegay haflad iyo hunguri iyo eh, inaanu xagga dumarka u dhaqaaqay qaalat isaabica zawjii cayaayaau aw hayaayaau tabaaqaa'u kullu daa'in lahu daa shajaki aw fallaki aw jamaca kullan laki tanna way uga dartayba waxay tidhi zawjii kaygu cayaayaau waa mid cayiy ah waa midaan dumarka xaggooda aqoonba uba dhaqaaqin hayaayaau waa mid lumaya oo ambanaya bay tidhi tabaaqaau waa midaan mid fahmayn oo dadan oo daahan bay tii abaqaa cayaayaa waa xaggii dumarka hayaayaa wa ambanaya waa mid iska socda oo guriguma durka ku gartaa abaqaau waa mid dadan ooaan waxba fahmayn kullu daa'in lahu daa halkaasay u kala rartay cudur kastoo jiraaba isaga waa u cudur wax kasta oo xumaana waa laga helaya bay tiri waa qaamuuska laga helo waxalla wixii kullu daa'in lahu daa way ka sii dartay shajaki ku dakhariya aw fallaki ku jabiya aw jamaca kullan laki isugu kaa darya warkiisu waaba intaasu haddaad sidaa tidhaahdo qaw waa kugu taallaa waad jabantay bay tiri madaxa aw fallaki gacan baa kuu laaban noocii odhan jiray gabadhii baan edbinayaaye faraadinkii mee ya ee laga sheekayn jiray faraadin wuxuu doonanaya ninkii kabil ahaa ya ayuu sii diyaarinaya wuxuu ogaya inuu isugu laabayo shajaki takhariya aw fallaki jabiya aw jamaca kulla laki ama isugu kaa darayaaba taasina meel daran bay gaadhsiisay qaalat aamina tii sideeda waxay tidhi zawjii almasu taabashadu masu arnabin waa bakayle wa wariixu uduguna riixu sarnabin ammaan bay halkii ugu dambaysay gaadsiisay nin naacima oo dabacsan oo cajiiba oo reer magaalo weeye almasu maso arnab arnabku wuxuu leeyay baa la leeyay maanta abanine dhogor naacima oo daadax ah wariixu riixu sarnab udgoonkiisuna oo udgoonka udgoonka ugu cajiibsan kaasna way soo gaabisay gebigaba alfaad fiican bay ku soo gaabisay sarnabku waa qayb ka mid ah dhirta udgoon qaalat itaaia tii sagaalaad waxay tidhi zawjii ninkaygu rafiicu lcimaad udubkiisu waa dheerye gurigiisu waa guri dheer carabi ninka magaca leh taariikhda leh reer fiican ka soo jeedaa guri weyn buu dhisanaya rafiiculcimaad waxay u jeedaa udubdhexaadka guriga waxay uga jeedaa nasabkiisa iyo reerkuu ka soo jeedaa waa reer sara bay tidhi tawiilu suunkiisuna waa dheerye suunka seefta iyo sidaheedu waa dheeri seefto hadday sidaheedu dheeriye isna waa dheeriye wey hadduu nin dheer yahayna waa nin xoog badan oo wax ku halayn leh cadiimu ramaad dambaskiisaa weyn in la caayaha moodin cadiimu ramaad waa deeqsi dad badan soorayoo dambasu istuulay oo haddaad bilaa dambas noqoto aadna go'day dadkuna kugu go'o waxna maad karsanin cidaad waxu karaysayna ma jirto <laughs> laakiin cadiimu ramaad waxa weeyaan dadkaa kaa noolaaday oo nin deeqsiya wey qariibu lbeyti gurigiisu wuxuu ku dhow yahay min annaadi taliska naadiga reerka waa nin madaxa oo ardaaga reerku ku shiraan iyo gurigu waysa waa nin aan laga maarmayn marka shirka la furayo gurigiisa lagu dhowaynayaa waa nin dhan walba ka jira waa ammaanta qoyskiisa fiican waa nin xoog leh oo geedkaa leego aan lagu eh, maaratay beegsanayn markuu seefta qaato waa nin deeqsiya waa nin talaqabeena oo geedjooga ah waa ammaantay iyaduna idinkaa hadhow kala qaybin doona inta ammaantay iyo inta hululaha kala baxday ya idinkaa kala saari doona qaalat alcaashira tii tobnaad waxay tidhi zawjii ninkaygu maalikun waa maalik wamaa maalik maalik muxuu yahay waa ammaanaysaa maalikun maalik khayrun waa ka wacanyay min daalika waxaa soo sheegtaan oo dhan wuu isku dhaamaa lahu wuxuu leeyahay ibilun geel kaiiraatu lmabaarik bartay habeenkii fadhiistaan sabadoodu ay badan tahay oo iyagoo oodahan iyo waxaan ma lahaynoo dhulkoodu waa saxare geela waa la tu'iyaa waa la fadhiisiiyaa kaiiraatu lmabaarig meelahay fadhiistaan waa badanyay koleduu geelu badanyey meeshuu fadhiistaana waa badanaya sabada qaliilaatu lmasaarix foofkooduna gaaban yihi meel foguma foofaan waxaanay meel fog ugu faafayn goor alla goortii soo dhacdo martidu waxaa la doonayaa in loo bireeyo markaa la fogaynba maayee meel dhow bay daaqayaan way sii caddayso waxay tidhi idaa samicna markay maqlaan sawta almizhar misharka markay maqlaan waa durbaanka bahal yaroo la garaaci jira markay martidu timaado ayaa waxaa la garaacaya wax u eg kamanka ayay garaaci jireen ayqanna waxay yaqiiniyaan annahunna geelaasi hawaalikun in la laynayo deeqsini bay ku sheegtay nin geel badan oo geeliisu ay badan yihiin meel fogna aanay u faafin mar alle markay martidu soo dhacdo ayaa loo qalaya marka ninkaa waxay ku sheegtay hanti iyo deeqsinimo ayay ku sheegtay qaalat alxaadiyatu cashara waa tantii loo socday gabadha isku fuuqsata waa tan zawjii abu zarcin wama abu zarcin magaca xadiiskan yada qaatay ninkayga abu zarci baa laydhaha wama abu zarcin abu zarci waa ayo waa qaabka qur u hadlo alxaaqatu malxaaqa wamaa adraaka malxaaqa wa tacdiim waa weynayn maxaad ka taqaanaa wey anaasa wuu ka lulay min xuliyin dahab udunaya labadeeda dhagood dahab buu ka lulayoo xaggaa waa ka shakeeyo wax weyn buu qabtay anaasa waa lulashada anaasa waa ka lulay min xuliyin dahab udunaya labadeeda dhagood wa mala'a waa buuxiyey min shaxmin baruur buu ka buuxiyey cadudaya labadeeda cududoodna waa buuxiyey waa i nafaqeeyey waxa weeyaan waa i dhaqaaleeyey wabajaxanii waa i weyneeye fabataxat ilaya nafsii naftaydina waa isla weynaatay waa i weyneeye oo iga farxiyey dabeetna waa isla weynaatay naftaydii hawadaan isla maray wajadanii waa i helay fii ahli hunaymatin qaar xanyar leh reer xanyar leh ayuu iga helay oo bishiqin buur jabkeed ku nool reer xanyar leh carabina ninka adhiga yar way caayi jireen haddaanu geel iyo farda lahayn nin maaha waxaa leedahay reerku iga soo guursaday hunayma adhi bay lahaayeen bishiqin buur jabkeedna waa ku noolaayeen bannaanada ma degaan nimaan xoolo badan lahayn bannaanada ma degayn fa jacalanii wuxuu i geeyey fii ahli sahiilin wa atiidin wa daa'isin wa munaq wuxuu i geeyey fii ahli sahiilin qaar dananaya reer fardaleh farda dananaya ahlu sahiil farda dananaya reer leh wa adiidin iyo geel ololaya adiidku waxa weeye waa ololkii geela wa daa'isin iyo reer beera leh beertu waxa weeye daa'is waa kan lo'du ay qodayaan beer bay leeyihinoo waxbay qotaan wa munaqqin iyo deed qaar safaynaya raashinka addoommay leeyihin raashinkii la beeray qaar baa hufayoo haadinaya marka waa reer isku darsaday fardihii iyo geelii iyo beertii iyo addoommihii shaqaynayey ayuu geeyey fi ahli sahiilin reer fardood wa adiidin iyo reer geel wa daa'isin beeraley daa'is waxaa la yidhahdaa waa lo'dan qodaysa wa munaq iyo kuwa nadiifinaya ee kala hufaya fa cindahu agtiisa aquulu waan ka hadla falaa uqabaxu qabaxaka allah layma idhaahdo layma jawaabe waa laydaayaa marka waxay sheegtay inuu aad u ilaaliyey oo si walba u karaameeyey say u jeceshahay bay sheegto waxay tidhi ummu abi zarcin abi zarci hooyadii famaa ummu abi zarcin waxay leeyihin culimmadu sidaa u jeclayd ayaa waxay keentay inay hooyadiina jeclaato sida dhaqanku yahayna waxa weeyaan qofka dumare hadday ninka jeceshahay hooyada iyo walaaladeed ninka walaaladeed hablaha la walaalkaa ma jecla wax kalena maaha colaad shakhsiga maaha waa masayrun waa masayrkiio noocaana waxaa arkaysaa ninkay jeclayd iyo hooyadiiyo jecel ila way hooyada soo koriso halkaa soo gaadhsiisee labadii baa iska hor marka inta badan waxay u badan tahay in halkaa waxoogay iskudhac ka yimaado laakiin iyadu iyadii bay ammaanaysaa famaa ummaa bisarcin cukuumuhaa weelasheedu alcukuum waa jalxadaha guriga yaala ee raashinka lagu shubto radaaxun waa buuxaan wa baytuhaa gurigeeduna fasaaxun waa ballaadhan yahi waa islaan dhaqaalaysan gurigeedu waa ballaanayey raashinaduna waa u buuxaanoo weelku waa tif ibnu abi zarcin fama bnu abi zarcin ilmihii uu dhalayna way ammaanaysaa inanka abu zarci dhalay waa ayo madjacuhu halkuu jiifsadaa ka masalli shadba ka masalli waa maydhaxda shadbatin laantimira laantimira maydhaxdeed halka la dhigo ayuu jiifsan karaa dhuubnaan baa lagu ammaanaya carabtu wiilka yar inuu dhuuban yahay bay ku ammaani jireen inantuna inay cayilan tahay oo hilib leeday ayaa lagu ammaana wiilkii waxay leeday wuxuu jiifsan karaa maydhax ul maydhaxdeed halkan la jiifiyo ayuu jiifsan karaa madjacuhu halkuu jiifsadaa ka masalli sida maydhaxda shadbatin laantimireed wa tushbicuhu waxaa dhergisaa diraaculjafra wa xaryar jeenigeed buu ku dhergaa cunto badanuma baahna wuxuu baahaya mijin adhi ayuu ku dhergeeyaa wa tushbicuhu aljafra waa waxarta aljafruna waa waxarka yar waxar yar jeenigiibuu ku dhergayaa bintu abi zarcin famaa bintu abi zarcin abi zarcin antiisa maxaad ka taqaanaa dawcu abiiha wa dawcu ummiha wa mil'u kisaa'iha wa qaydu jaaratiha bay tiri dawcu abiiha aabbaheed ba u dhega nugushahay wa dawcu ummiha hooyadeedna waa u dhega nugushahay wa mil'u kisaa'iha maradeedana waa buuxisay kii hore inankii maxaa lagu ammaanayay inuu dhuubeye inantiina maxaa lagu ammaanay maraday buuxisay wa milu kisaa'ihaa maraday buuxisay wa haydu jaaratihaa inanta la jaarkaana waa cadhadeeda way ka cadhootaa ta jaarkaa ka cadhoota quruxdeeda xaragadeeda iyo dhowrsoonaanteedaiyo akhlaaqdeeda waxaa ka cadhoonaysaa tay jaarka yihiin la yasi maayo wey inan dhisan wey jaariyatu abi zarcin ilaa jaariyaddii way maraysaa iyo shaqaalihii jaariyatu gacanyarihii abi zarcin famaa jaariyatu abi zarc maxay tahay abi zarcin jaariyaddiisu laa tabuhu ma faafiso xadiianaa warkayaga tabhiian faafin oo gabadha guriga joogtaa guriga war badan bay ka og tahay calaaqaadka ninkiiyo gabadhay og tahay dhaqaalaha guriga og tahay umuuro badan bay og tahay hadday idaacad noqotoy kugu istaadhanto warkaagu caalamka ayuu gelaya marka waxay ku ammaanaysa in leedahay laa tabusu ma faafiso xadiianaa warkayaga tabsiisan ma faafiso walaa tanqusu ma daadaadiso ama ma rarto ma qaado miiratanaa cuntadeeda tanqiisan qaadid oo reerka hadday subaxay baxaysaba galaan ka sii qaaddo dee uu kacayaa reerku marka cuntadeeda ma qaado oo meel kale ma geysee waa aamin walaa tamla'u ma buuxiso baytanaa gurigayga tacshiisha xashiish kama buuxiso xashiish waa raadin jiray ereyga xashiish marka carabi buu noqday waa cashiish wey inagu xaumanu ka dhignay xashiish baynu nidhi tacshiishan xashiish kama buuxiso gurigii mid basariya maahee waa gabadh wacan iyadina maxay ku ammaantay inay tahay gaari guriga aan naga kharibin aamin aan raashinka qaadanin warkeeduna gabadh afgaaban oon cidna gaadhsiin weeye intaa maxay ku ammaantay ninkii hooyadii ilmihiisii inantiisii jaariyaddii aad bay u jeclayd qaalad waxaa jiri kharaja wuu baxay abuu sarcin abuu sarci waa baxay wal awtaabu iyadoo haamihii tumkhadu la lulayo haamihii alawtaab waa jamcu wadab sidaynay caanaha lulan jireen ama waxay ku jireen haan ama istibraar sa innagaba labadaba loogu luli jiray wal awdaabu iyadoo haamihii tumkhadu la lulayo oo xilli guya oo ciirta la lulanayo ayuu baxay fa laqiya la kulmay imra'atan gabadh macahaa maceeda ay yihiin waladaani laba wiil laha ay lahayd kalfahdayni oo sida laba harimcadoo yaryaroo kale ah yalcabaana waa cayaarayaan min taxti khasrihaa khasrigeeda iyo gosheeda hoosteeda ku ciyaarayaan birumaanatayni laba xaboo rumaana ah. fadallaqanii waa i furay wa nakaxaha iyadii buu guursaday gabadhii nimcadaa ku jirtay mar keliya furayba ninka wuxuu la kulmay gabadh kale gabadhan uu la kulmay xilliguu la kulmaya waa xilli guya oo barwaaqo ah gabadha waxa lagu uul ammaanay laba wiil bay dhashay oo qurqurux badan oo firfircoon oo sida laba eh, harimacadoo yaryar u ordaaya waana ciyaaraya maxay ku cayaarayaan birumaanatayni laba xaboo rumaanay ku cayaarayaan culimmada badankoodu waxay u badan yihiin rumaan laftii bay ku ciyaarayaan qaarna waxay leeyihin maya waa kinaayo oo qofkan dumara ayay jaqayeen marka horaadadeedu ayaa yaryar oo aan weynaynoo gabarh weyn ma aha ee horaadadeedii ayaa weliis haysta oo rumaanka laaleeg ay leeyihin markaa gabadh laba wiil dhashay oo aan hadana weynaan oo quruxu dhalatay carruur qurux badan dhashay rakiba wuxuu fuulay shariyan faras baxdow ah faras dheereeya oo qiimo badan ayuu saaran waa nin qiima leh oo gaadiid qiimale leh wa akhada wuxuu qaatay khatiya waran weyn ayuu sitaayo nin dagaalyahana oo faras fiican wata ayaan guursaday wa araaxa wuxuu soo caraabiyey calaya aniga nacaman geel sariyan fara buu igu soo caraabiyey wa acdaanii waa i siiyey min kulli raa'ixatin nooc walba zawjan labiga siiyey geela adhiga lo'da addoommaha wax walba labalabyiga siiyey wa qaala wuxuu igu yidhi isagoo ilaalinaya kulii cun umma zarcin yaa umma zarcin cun waxaan ku siiyey wa miirii ahlaki reerkiinniina udir almiira wanamiiru ahlana wanaxfadu ahaana miiradu waa safarka waad cuni kartaa reerkiina safar waad uga diri kartaa marka laleeyahay shabadaha la guursado waa sidaa shabadda ninka bilcamay maba ilaabis ka dambe hadduu sanka suba kaga shubo hee meelunbaa ciraaban adiga laa maxal laka min alcraab marka waxay tidhi wax alla wixii uu isiiyey haddii laysu geeyo maa balaqa ma gaadhayo asqara aaniyata abi zarcin weelkii abi zari ka ugu yar ma gaadhayo qaalat caaisha markay tir radi allahu waxay tidhi faqaala lii rasuululahi sal ly slam rasuulku wuxuu igu yidhi kuntu laki adiga waxaan ku ahay ka abi zarcin abi zarci siduu u ahaa liummi zarcin riwaayadda kale waxay ku dartay hayra anii laa utalliquki laakiin anugu ku furi maayo isaguu u furayo gebagabaduu kharibeey lakiin anugu gebagabada ma kharibayo tadyiiban likhaairiha qalbigeedu wanaajinaya waxa weeyaan samarku wanaajinaya kadalika wuxuu tusayaa dhaqan wanaagga markii ugu dambeeyena wuxuu ku soo khatimay kaa ugu wanaagsan ee nambarwanka la siiyey ayaan kuula mid bal waa uga fadli badayh waxaa kaloo lagu qaataa haddii lagu shabaho nin gabadh furay haddii lagu shabaho shabihidda lagu shabahay furri noqon mayso ogow waayo nebigu isku shabahay nin gabadh furay isku shabahay haddana waxa weeyaan furriin may noqonin marka qisada cajiibka ah loo soo qaataa waxaa loo yaqaana qiraa'a cala shaykh nebigaa lagu akhriyaya nebiguna waa dhegaysanaya intaan ogahay caaisha ayaa ku dul ahriday nebigu ka guray saxaabigana tamiim ibnu awsir daarina dajaal cawar buu nebiga uga warramayey nebigu waa ka gurayey waxaa loo keenaa baabu alqira'ati cala ashaykh shaykha in lagu dul ahriyo deetana isna uu kaa guro wixii qaldanna uu kaa qabto axaadiista qaar waxay sheegaysaa nebigu inuu ka warqabay oo aanay ku cusbayn warkani isaga qudhiisu inuu hayeyna axaadiista qaar baa tilmaamaysa xadiikii cajiibka ahana intaan ku dhaafno baabu maa jaa fi sifati nawmi rasuuli llahi sal allahu aleh wasalam wuxuu u baab yahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hurdadiisa iyo tilmaamaheedii lix xadiis baa lagu keenayaa qaala xadaana maxamed musanna qaala anba'ana cabduraxmaan ibnu mahdi qaala amba'na israa'iil can abi isxaaq asabiici can cabdillahi bni yaziidin can ibra bni casiimin qaal ana rasuula sal ly slam kaana wuxuu ahaa idaa akhada markuu qabto madjacahu bartuu jiisanaya marka uu qabto wadaca waa dhigayay kafahu calaa cashiisa alyumna midig taxta khadihi alayman dhabanka midig buu saarayey calaa casha midig wa qaala wuxuu odhan jiray rabbi yaa rabbi rabbigayow qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga iga ilaali yowma tabcasu cibaadak maalinta addoommahaaga soo saarayso ilahay oo cadaabka iga badbaadi ama yowma tajmacu cibaadag maalinta addoommahaaga kulminayso ilahu iga ilaali sheekhu qaabku u alifay qaab aad u qurux badan weeyaan cawaysinkii aynu soo maraynay cawaysin maxaa ku xiga haddii la caweeyo hurda ku xigta hurdadiibu ku xigsiiye alxamdulilah alxamdulilah wuxuu ka warramayaa qaabkii nebigu u seexday salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo adkaartu ahriyi jiray hurdadana waa loo baahanayaa qof kastaana waa u baahan yahay hurdada waxa laysku ajar siinayaana maaha hurdada lafteeda ajarka waxaa lagu helaa laba shay niyadana waa lagu helaya niyadaad ku seexatay oo haddaad niyo wacan ku seexatay iyo salaadda u kac iyo arrimaha haddaad maarata u seexato waxawey ajarood ku helaysaa kayfiyadii nebigu u seexday haddaa u seexatana ajarood ku helaysaa laakiin noomka iyo hurdada lafteeda lagu heli maayo kayfiyadda koowaad wuxuu hi nebigu markuu jiifsanayo gogasha qabto gacanta bidig buu saari jiray dhabanka hoosgelin jiray ducadana waa ahrii jiray culimmadu waxay leeyihiin dhinaca midigoo loo seexdaa waa mufiid waxay mufiid ku tahay dhinacii wadnuu ku jiray maaha wadnihii baa laalaadaya qofku inuu hurda isku ilaabo oordadu ay tiigaasho oo ay ku taraartaa suurtagal maaha maxaa yeelay wadnihii ayaa laalaada baynamaa hadduu bidax u jiifsado wadnihii ma laalaado intuu doonuu hurdi karaya marka midigtuna way ka sharaf tahay bidaxda waxaa kaloo sii wacan qiblada in la qaabilo oo qiblada laba shayba lagu qaabili karaa wejiga in lagu qaabilo marka haddii weji lagu qaabilayo xagee loo jeesanaya ya bari baa loo jeesanaya hadii wejiga la qaabilayo madaxana waa la qaabilsiin kara hadday kuu suurtogeli weydo madaxaa la qaabilsiinaya waa inuu madaxu xaggaajeed u jeedo ducadana waa la ahriyaya rabbi yaa rabbi rabbigayow qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga iga dhowr yowma tabcatu cibaadak maalintaad addoommahaaga soo saarayso qal xadana mxamed musanى qal xadana cabduraxman qal xadana israa'iil can abi isxaaq can abi cubayda can cabdillaahi milahu waa xadiis la mid ah xadiis kale wuxuu ku darayaa kan inoomu sheegin laakiin xadiikaas waa ziyaadatu faa'ida saddex jeer baa lagu celinaya rabbi qinii cadaabaka yowma tubcau cibaadak yowma tabcau cibaadak wa qaala waxau idhi yowma tajmacu cibaadak maalintaad addoommahaaga isu keenayso ilahay maalinta iga badbaadi qala xadana maxmud ibnu haylaan qala xadana cabdurazaq anba'ana sufyaan can cabdilmalik bni cumeyrin can riibi bni xiraash can xudayfata radi allahu canha qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabiga ilahay wuxuu sal allahu aleh wasalam idaa awaa hadduu u hoydo ilaa firaashii gogosha markuu u hoydo qaala wuxuu odhan jiray allahuma allahayow bismika magacaaga ayaan amuutu ku geeriyoonaya wa axyaa aan ku soo noolaanaya waydastayqada markuu baraarugana qaala wuxuu odhanayay alxamdu ammaan oo dhan lilaahi alla ayaa leh alladii allaha axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatana intuuna dilay gadaasheed wa ilayhi ilaahay xaggiisa ayaa annushuuru soo bixitaanku xaggiisa ayuu ahaaday xadiidkanna wuxuu inoo xoojinayaa kii hore wuxuu inoo sheegay kayfiyada loo jiifsanayo kanna wuxuu inoo sheegay ducada la akhriyayo qofku wuxuu odhanaya allahuma allahayow bismika amuutu axya waxaa arki doontaa riwaayadka qaar horraysinaya bismika allaahumma ilaahay oo magacaagaan amuutu ku dhimanaya waa almowtatu suqra baa laydhaha waa dhimashadii yarayd oo ilahay baa yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fi manaamiha ilaahay baa oofsada naftu xilligay dhimanayso ta aan dhimanayna xilligay seexanaysu ilaahay qabtaa nafteeda hadhownoo soo celiya amuutu waan dhimanayaa dhimashadii oo dee dhimashaday shabbahaysaa waa axyaa waan soo noolaanaya soo kicitaankuna muxuu shabbahaya soo bixitaanka qiyaamaha soo baxayuu shabbahaya waida stayqada markuu baraarugana qaale wuxuu ley alxamdu lilaah rabbi baa leh alladii rabbigii axyaana na nooleeyey bacdamaa intii uuna dilay kabacdi waileyhi nushuur marka waa soo bixitaanka la soo baxayo ayaa lagu xasanayaa soo kicitaankan iminka la soo kacay qala xadana qutaybat bnu saciidin qala xadana lmufadl ibnu fadaala can cuqaylin uraahu can uhriy uraahu waxaan u haystaa can zuhriy inuu ka wariyey can curwa muxuu leeya uraahu caqiil curwana waa ka wariyaa zuhrina waa ka wariyaa marka wuxuu kala garan laayahay ma zuhri baa u dhexeeyey mise curwat ibnu zubayr buu toos uga warinaya deete wuxuu hi uraahu waxaan u badinaya can uhriyi can curwata an caaisha qaalat waxay tihi kaana rasullahi sal slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa awa ilaa firaashi halkaa uu kala garan waayey suhri iyo curwa wax alle innaga inoo dhimaysaa ma jirto maxaa yeelay waa laba siqo waxa keliya soo kordhinaysaa waa caaliya naasil haddii suhri soo kordho xadiisku naasil buu noqonaya haddii suhri ka baxa meeshana caali buu noqonaya waa intaasun waa masala isnaadiya kaana wuxuu rasul sal sl idaa awa hadduu hoydo ilaa firaashii kulla leyla habeen walba hadduu u hoydo jamaca waa jamcin jiray kafayhi labadiisa calaacalood ayuu sugaynaya saasuu nebigu odhanaya fa nafasa waa ku tufaya fiihimaa dhexdooda ku tufaya wa qara'a fiihimaa halkaa u fiirso taqdiim iyo taakhiir baa ku jira sidiisa ha u macnaynin wuu akhriyaya markaasuu wuu dambeysiiye waa inaad tidhahdaa wuu ku akhriyayaa kadibna wuu ku tufayaa qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi nnaas maxaa la isku dhaha saddexaas suuradood almuawidaat ayaa la dhaha almucawidaat uma masaxa bihima wuxuu ku masaxayaa ma stadaaca wuxuu awoodo oo min jasadihi jidhkiisa ah yabdau waa ka bilaabaya bihimaa labada gacmood ra'sow madaxuu ka bilaabaya wa wajahu wejiguu ka bilaabaya wamaa aqbala min jasadihi iyo inta jidhka soo qaabilsan oo dhan ayuu marinayaa yasnacu dalika wuxuu samaynayaa alaa maraatin saddex jeer buu samaynayaa waaya horta marka gogosha la yimaado sunnadu waxay dhigaysaa gogoshaada inaana iska seexaninu isku tuurinu maradaada in saa loo yar mariyo waase goorma waa xilliyadii dhulku madowga aha guryuhu madowga ahaayeen iminka waa dharaar laambadda haddaad shidato gogoshaadi inay wax jiifaan iyo inay nabad qabto heh waad garanaysaa waxaanay u badan tahay ninka dee iskaabulada ahee heh go'a yar iska laalaaban yihi ayaa dhici karta nin loo sii geejiyey sarirta hee eh, muxuu ka tumi daalac baaba loo raacayaa ya duu tumo hee eh, gar baa loo dhiganaya maxaad ku aragtay marka sunnadu waxa weeye haddii meeshu madowdahay ama sidaad galabta uga rawaxday uu yahay ee de waa inaad ka tuntaa ilaa waxa meesha sii jiibsaday ee ma ogide oo sunnaha dhigaya mar alle markaad jiibsatana ha iska seexanine labadii gacmood waa barakadii qur-aankii baa lagu akhriyaya qul huwallaha oo saddex ah waad marin kartaa qulcudulfaraq oo saddexa waad marin kartaa laakiin ta ka fiican waxa weeye saddex walba la sardiyo qul huwallaha falaq iyo naas saa laysu raaciyo la maryo hal mar haddana lagu celiyo saasaa fiican waxaan arkay dadka qaar iyagoo meelahan jooga inay qur isku akhriyaan ismariya wax diidayaa ma jiraan laakiin xilligii la sheegay sunnaha maaha xilliga la sheegay waa xilligaa la seexanayo laakiin waa qur-aanoo waxalla wuxuu ku yeelayahay ma jiro labaatan goorna ismari waa shifaa waa sheegay marka intee buu nebigu gaadhsiinayaa in alle intuu gaadhsiiyo wamaa aqbala min jasadihi jidhka inta soo jeeda wuu wada gaadhaya xagga damba miyaa ka gaadhi karo ayuu gaadhsiinayaa laakiin khasab maaha inuu isdhibo oo dhabarka iyo meele aanu gaadhi karin uu israfaadiyo khasab maaha marka taasna waa sunne ubadkana in la baro waa fiican tahay wax badanna waa ka dawo wax badan bay ka dawan tahay jidhkana ilaahay waa kugu raaxaynaya awooddaaduna waa daa'imaysa qaala xadaana maxamed bn bashaarin qaala sana cabdiraxmaan mahdi qaala sana sufyaan can salamat ibni kuhaylin can عن can ibni cabaasin radia allahu canhum ana rasul lah sal slm rasuulka ilaahay naama waa seexday xataa nafakha ilaa neeftiisa la maqlay wa kaana wuxuu aa nebigu idaa naama hadduu seexdo nafakha mid neefsada ayuu ahaa fa ataahu waxa u yimi bilaalun bilaal baa u yimi faadanahu waa ogeysiiye bisalaati salaad buu ogeysiiye faqaama waa kacay wasallaa waa tukaday walam yatawada ma weysaysanin wa fi qisa qisaduu sheega wayna soo martay waa qisadii waa habeenkii cajiibka ahaa ee cabdullahi bnu cabbaas uu hoyday guriga habaryatii maymuuna waa habeenka uu diyaariyey cadayga iyo weysada ayuu nabiga isu kor saaray oo caqliga ilaahay siiyebaa wuxuu dhigay caawa inaanu nebigu cadayna raaraadinin weysena raarraadin hadhow wuhi yaa ii diyaariyey say tiri inanka almaadeerkatiin waa kii u duceeyey faqihu fiddiin wacallimhu ta'wiil ducadu meel fog maaha caqligunbay u baahanta inaad sii fikirto tiraa maxaa loo baahnaan karaa ninkan waa fikiray nebigu caawa markuu soo kax muxuu yahay cadayga ilaa u afka iyo weysadii wuu isu diyaariyey cilmi badanna uu uu ka dhaxlay habeenkaasuu ka sheekeynaya nebigu inuu seexanayey wuu seexday dabeetana waa uu e, neefsaday waa neeftuuray neeftuur baa la odhanaya khuura la odhan maayo waayo khuuradu waa shahiir baa laydhaa nebigu shahiir muu samayn khuurana ma lahayn laakiin qofku markuu seexdo neef waa leeyahay sanka uu ka soo tuurayo iyo miduu ceshanayo oo lagu garta inuu seexday oo gamay dabeetna nebigu markuu seexdana neefta waa yeelan jiray habeenkaasi nebigu waa seexday waa kacay waa weysaystay buu akhriyey waa tukaday haddana waa yaro seexday hadxoogay buu hurday haddana waa kacay waa tukade haddana waa seexday markaasuu bilaalu imanaya waa mar saddexaadkii bilaal baa ogeysiiyey qaala xadaan marka muxuu loo soo qaatay qofku haddii uu hurdada ku quuriyo ama uu neef yeesho inaanay de abuur tahay oo aan layskuna ceebsanayn layskuna dhibaataysanayn قال xdثna إسحاq بن منصور qال ثنا عفان بن مسلم qال xdثna بن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم kaana wuxuu ahaa إdaa أwىa markuu u dumo u hoydo ilaa firaashkii gogosha markuu gaadho qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilah ammaan ilaahay baa iska leh alladii allaha adcamana na quudiyey wasaqaana na waraabiyey wa kafaana na kafeeyey oo wax nagu filan na siiyey wa aawaanaa hoy na siiyeyoo ilaah na xareeyey ee hoy na siiyey ayaa mahad leh fa kan badana min man cidi badana laa kaafiya lahu cid kafaysay aanay jirin walaa mu'wiya cid hoysayna aanay jirin allah maxaa barakacayaal buuxa buu leey barakacayaal aan bara lahayn oo cid wax siisaana aanay jirin oo barlaawo ah badana oo badana marka muxuu isku daray nebigu inuu ilaahay u mahadnaqo iyo nimcadu haysta inuu sheego sheegana dadka qatan oo aan baran lahayn oo bannaanka jiifa oo laga yaabo gabadannada iyo roobka soo da'a iyo rafaadka iyo tuugga intaba inay cidlo u joogaan ama buul yaroon waxba ahayn oo haddii halkaa lugta laga soo geliya la soo geli karo ku jira marka adna aad ku jirto guri isnacay waa inaad tidhaahdaa alxamdu lilaah aladii acamana allah naquudiyey ilaa haddaanad quud haysanin ood gaajoonayso maad gamaadeen wasaqaana allahna waraabiyey haddaad haraadan tahay iyana ku iman mayso hurdo wa kafaanaa allahna kaafiyey ee waxaanu cunno iyo waxaanu cabno iyo waxaanu xidhannaba na wa aawaana allah hoyga na siiyey ee baranna siiye meelaan ku hoyanno ayaa mahad leh fa kan badana minman cidi badana laa kaafiya lahu cid kafaysay aanay jirin walaa mu'wiya cid hoysayna aanay jirin qaala xadaana xusein bn mxamed alxariiri qaala sana sulayman bn xarbin qaala sana xamaad bn slm can xumayd can bakr bn cabdillahi almusani can cabdillahi bn rabax can abi qataada ana nebiy sal l slam nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa idaa carasa hadduu habeendego bileylin habeenka hadduu dego yudaja calaa shiqi layman carasa waxaa la ydhahdaa habeenka qaarka dambe hadduu jiifsado habeenka awalkiisa tacriis lamadha caruuskana waxaa loo yidhi inta badan waxay soo hoyn jireen habeenka qaarkiisa dambe marka carasa qaarka dambe markuu dego socod baa la ahaa socodta waa la safrayay habeenka qaybta dambea la degaa sida caadiga ah oo nafta lana siiya qaarka horeo dhan wuu lugaynaya u socdaa kaana idaa carasa hadduu habeen dego bileylin habeenkii idajaca wuxuu u jiifsanayay calaa shiqihi alayman ya dhinaca midig buu u jiifsanaya maxaa yeelay qalbigii iyo wadnihii wuu laalaadaya hurdada ku tiigaali maayo wa idaa carasa hadduu dego qubayl subxi waa beriga in yar ka hor hadduu degana nasaba waa taagi jiray diraacayhi labada dhudhun taagi jiray labada jilib koru taagaya wawadaca ra'sahu madaxana wuxuu saarayaa calaa kafihi calaa casha nebigu gacantaasuu barkan jiray jilbahana kor buu taagi jiray marka haddaad jilbaha kor u taagto hurdadaadu ma fogaanayso laakiin haddaad jambi u dhacdo oole jambiga bidix u dhacdo khalaas wax laga ka shubto inta badanna nebigu isagaaba toosin jiray saxaabada oo wuxuu odhan jiray inna caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi aniga qalbigaygu ma seexdo indhahayguba seexda laakiin habeen baa dhacday ilaahay xikmad ka lahaa goor waxay degeen waa berigu dhowyi nabig wuxuu warye inaan degina aan iska soconno may aan yara degna rasul alla indha oo yaana toosinaya bilaal baa yidhi in toosinaya waayo waa la jiirsaday bilaalna haluu ku tiirsaday xaggii waagana u qofka luulaysan hadduu tiirsadana waa u dhammaatay warwareeg iyo luglugayn iyo cadeecaday baa la kaatiyey hadduu tiirsado wuu ka shubaysnaa cadceedda kulaylkeedii oo toddobadiiyo dheeraad ay ku laataa ayuumbaa toosiyey war waa sidee bilaalow sod waan toosinayaa nebi allow naftayda waxa qaaday allihii naftaada qaaday meel baynu wada marnayoo wax alla waxaynu soohan karnaay ma jirto waa run buu yidhi wuxuu leeyahay jin baa degan inaga rara shaydaan baa degan